subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataa falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa subaxnimo talaadada taariikhdana ay ku beegantahay tahay tobanka bisha tobanaad labada kun saddex qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqaymo culus oo xalay ka dhacay magaalada bu-aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe iyadoona la sheegaya in duqaymahaasi lala bartilmaamaysaday saldhigyo maleeshiya al-shabaab ay ku lahaayeen magaaladaasi wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada bu-aale ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa barnaamijka falaqeyn ahaan aad ugu dhegeysan doontaan xiisadda ka taagan bariga dhexe islamarkaana u dhexaysa falastiiniyiinta israa'iil ayaa waxaa sidoo kale sheegayaa in khasaare xooggan uu ka dhashay duqayntii ka dhacday magaalada khaza ee xarunta dalka ee magaalada khaza ee magaaladaasi islamarkaana la sheegayo in dad badan oo muslimiin ah ay halkaasi ku dhinteen wararkii ugu dambeeyey xaaladda iyo dagaalka ka socda ama u dhexeeya israa'iil iyo falastiiniyiinta ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan magaalada garowe caasimadda maamulka puntland waxaa la sheegayaa in markaasi laga dareemayo abaabul ay wadaan mucaaradka iyadoona ciidamada ammaanka ee maamulkaasi ay soo rogeen awaamiir la xidhiirto in markaasi laga hor istaago soo dhoweynta iyo sidoo kale abaabulka ay wadaan mucaaradka xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kaleyo barnaamijka falaqaynta wararka

aadaa heestaasi waxay daahfur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo subax walbaad ka dhageysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho xalay aroortii ayaa waxaa markaasi laga maqlay duqeymo culus magaalada bu-aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe iyadoona markaasi la sheegay in duqeymahaasi lala bartilmaamay saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen magaaladaasi dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqleen dhawaqa jugta culus isla markaana magaaladaasi guud ahaanba laga dareemay duqeynta ka dhacday duqeymaha ayaa la sheegay in lala bartilmaameysaday meel markaasi al-shabaab maxkamad u ahayd islamarkaana la sheegay in ay eh, shir uu ka socday sidoo kale waxaa la duqeeyey xarunta magaalada ee markaasi al-shabaab saldhig u ah magaalada xaaladeeda ayaa ah mid kacsan waxaana muddooyinkii dambe ee halkaasi la sheegay inuu ka jiray dhaqdhaqaaq ciidan oo markaasi salka ku hayo khilaafka la sheegay in uu u dhexeeyo hogaanka maleeshiyada kooxda al-shabaab sidoo kale magaalada saako waxaa ka dhacay duqeyn oo markaasi lala bartilmaameysaday saldhigyo al-shabaab ay ku leeyihiin magaaladaasi dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqleen ilaa saddex gantaal oo ku dhacday gudaha magaalada isla markaana saldhigyo al-shabaab ay halkaasi ku lahaayeen lala bartilmaameysaday duqeyntaani ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in magaalada jilib ee xarunta magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe maalmo ka hor ay ku dagaalameen maleeshiyada hogaanka al-shabaab islamarkaana la sheegay in dagaalkaasi uu u dhexeeyo mahad kartaay iyo sidoo kale axmed jeriye oo ka mid ah hogaamada maleeshiyada al-shabaab dagaaladaasi waxaa la sheegay in ay ka dhasheen khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac weli wax waraa kama soo saarin dowladda federaalk soomaaliya duqeynta xalay ka dhacday magaalooyinka jilib iyo sidoo kale saakow oo markaasi lala bartilmaameysay saldhigya al-shabaab ay ku leeyihiin magaalooyinkaasi wixii warar kusoo kordho wararkeen iyo barnaamijyeen dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka dagaalka israa'iil iyo xamaas ayaa galay maalintii afraad islamarkaana ee mm, wadamada islaamka ee qaarkood waxaa ka socda dibadbaxyo lagu taageerayo falastiiniyiinta ee islamarkaana ee looga soo horjeeda dagaalka ka dhanka israa'iil oo ay ka wado dhulka falastiiniyiinta mas-uuliyiinta waddamada caalamka ayaa si kulul u cambaareeyey halka qaarkoodna ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrinta ka taagan ee wadanka falastiiniyiinta iyo sidoo kale ee israa-el waxaa sidoo kale la sheegayaa in duqeymihii xalay ka dhacay magaalada khaza ay geysteen khasaare aada u xoogan oo markaasi soo gaaray dadka muslimiinta ah ee ku dhaqana magaaladaasi sidoo kale kooxda xamaas ayaa waxaa la sheegay in ay weeraro culus ay ku qaaday magaalooyinka israael ee markaasi maalmo ka hor ay qabseen kooxda isla markaana weeraradaasi waxaa la sheegay in ay ka dhasheen khasaare xoogan oo soo gaaray ciidamada israael arrinta bariga dhexe ayaa walaac xoogan waxay ku abuurtay wadamada waaweyn ee sida maraykanka iyo sidoo kale turkiga waxaana la sheegayaa in wadahadallo arrintaasi loogu xaajoonayo ay yeelanayaan madaxda wadamada caalamka ee qadka telefoonka ay ku wada xiriirayaan madaxweynaha wadanka iran iyo sidoo kale boqorka ee dalka qatar ayaa la sheegay in saacadihii u dambeeyey ay ka wada hadleen arinta ka taagan ee bariga dhexe ee udhexeysa israael iyo sidoo kale xamaas waxaana la sheegay waxayna sheegeen wadamadaasi inay si buuxda u garab taagan yihiin ururka xamaas ee dagaalka adag kula jiro ciidamada israa'iiliyiinta haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka israael iyo xamaas u dhexeeya ee khasaaraha badan dhaliyey iyo sidoo kale xaalada wadankaasi mm, bariga dhexe iyo hadallada markaasi ay isdhaafsanayaan wadamada caalamka ayaan waxaan wax ka weydiinay wariyahena xasan aweys oo stuudiyaha igula sugan xasan e, bal soo dhawow ka waran e, wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe iyo dagaalka halka uu marayo Ah, farxaano waad mahadsan tahay guud ahaan haddii aynu fiirino warbaahinta caalamka iyo sida ay u hadlahayaan arinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale israel udhexeysa waxaa cusub saakaya in magaalooyin fara badan oo dalka mareykanka spain iyo sidoo kale dalka u k ba ay ka soconayaan dibadbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo shacabka reer khaza halkaasi oo ay dadku ay tilmaamayaan in marnaba dowladahoodu aysan ogolaanin in la garab istaago israel oo la arkayo muuqaalada lasoo duubaba in duyuuradahoodii dagaalka ay duqeyn ay la dullacayaan dhanka iyo shacabka falastiiniyiinta ee ku nool magaaladaasi gaza warbaahinta sidoo kale waxaay tibinaysaa in ciidamada israel ay laba boqol oo howlgal dhinaca diyuuradahoodii dagaalka xalay keliya ay ku qaadeen deegaanada gaza afayeen u hadlay ciidamada israel ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay hadda ay la wareegeen meelihii soodinta gaza oo ay horey gacanta igu dhigeen kooxaha hubaysnaa ee jiida gaza iyagoo kasoo duulay afhayeenka waxa uu shaaca ka qaaday in ay sii wadi doonaan isku dayada ay ku doonayaan in ay la wareegaan meelo badan oo kooxaha hubaysan ay falastiiniyiinta horey ay kala wareegeen ciidamada israel warbaahinta israel sidoo kale saaka waxa ay tabisay in ay sagaal boqol oo qof ay gaartay tirada dhimashada ee dhinacay israel inkastoo si madax bannaan aan loo ogaan karin deegaanada israel dadka waxyeelada ay soo gaartay iyo habka ay iyagu ay u tabinayaan tirada dhimashada ciidamada israel sidoo kale waxaa laleeyahay waxa ay saaka ay tabiyeen soddon iyo sideed askari magacyadooda kuwaasi oo ku geeriyooday ayaa layidhi dagaalkii ugu dambeeyay ee dhex maray israel iyo sidoo kale kooxaha hubeysanee falastiiniyiinta ciidamada israel sidaasi waxay uga dhigaysaa boqol afar iyo toban askartoodii ah tan iyo markii howlgalka sabtidii ee duufaan al aksa ay ku tilmaameen kooxaha hubeysan ee falastiiniyiinta in ay uga geeriyootay xasanow madaxda eh, wadamada islaamka arintan maxay ka dhaheen iyadoo eh, madaxweynaha mareykanka maalintii shalay shir jaraid uu qabtay ugu baaqay madaxda islaamka in ay taageeraan howlgalka israa'iil ay ka wado khaza eh, waad mahadsan tahay haddii aynu ka hormarno dalka sacuudi carabiya maxamed bin salmaan dhaxal sugaha ahna ra-iisul wasaaraha dalkaasi sacuudi carabiya waxa uu sheegay in dowladiisu ay garab taagan tahay shacabka reer falastiin sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay ka bixi doonaan heshiiso ay israail ay doonaysay in ay kula saaxiibto dowladda dalkaasi sacuudi carabiya waxaana maxamed bin salmaan uu kor uu u sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in shacabka islaamka ee falastiiniyiinta la xasuuqo sidoo kale waxaa lagu wadaa madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaasa in uu tago dalka ruushka halkaasi uu doonayo in madaxda wadankaasi gaar ahaan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu kala soo hadlo arrimaha hadda kasoo cusboonaaday dhinaca iyo bariga dhexe gaar ahaan dagaalka israel iyo falastiiniyiinta maanta oo talaadaha ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa waxa uu isagu tagi doonaa dalkaasi ruushka waxa uu aqalka karmlinka uu kula kulmi doonaa madaxweynaha wadankaasi ruushka valadimir putin waxa ay ka wada hadli doonaan xiisada hadda ka taagan dhinaciyo bariga dhexe dowladda wadanka qatar waxaa isku dayeysaa in xiisada la dejiyo waxay ugu baaqday dhinacyada ah in ay xabadu ay joojiyaan qatar waa hadda dowladda ugu dhow oo la leeyahay labada dhinac wadahadal ay dhexdhigi doontaa ah, si loo joojiyo xabadda sii dhacaysa labada dhinacna ay iyagu ay u kala celiyaan ayaa layidhi dadka sida maxabiis ahaanta loogu kala hayso kaasini wuxuu ahaa waryaheena xasan maxamed aweys oo markaasi ila falanqeynayay dagaalada ka socda ee bariga dhexe u dhexeeya ururka xamaas iyo sidoo kale israa iyadoona eh, dagaaladaasi ay saameyn ku yeesheen guud ahaanba dadka rayidka ah ee ku dhaqan xamaas iyo sidoo eh, ku dhaqan eh, falastiin iyo sidoo kale israa'iil wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in weli duqeymo ay ku socdaan magaalada khaza ee xarunta ee falastiiniyiinta iyadoona sidoo kale ururka xamaas ayay saacaddii lasoo dhaafay gantaallo xoogan ku rideen dhanka israa'iil weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka barnaamijka falqeynta wararka qeybihiisii dambe ayaan isla soo gaarnay haddaan eegno magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland maanta waxaa la filayaa inuu ka furmo shirweynaha mucaaradka oo ay ugu soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne deni muddooyinkii dambe magaaladaasi waxaa ku qulqulayay ama gaarayay xubnaha mas-uuliyiinta mucaaradka iyagoona maanta ee la filayo in uu shir uga furmo magaaladaasi dadka deegaanka ayaa sheegay in magaaladaasi ay la circirayso ciidamo aad u tiro badan kuwaasi oo kala taabacsan mucaaradka iyo xukuumadda madaxweyne deni waxaana maalintii shal ahayd awaamiir soo saaray guddiga amniga gobolka nugaal waxayna sheegeen in aan marnababa ciidan lagu dhex arki karin ee magaalada garowa oo marka laga reeba kan ammaanka sugaya hase yeeshee mucaaradka ayaa arrintaasi ka soo horjeestay waxayna sheegeen in madaxweynaha puntland uu doonayo inuu caburiyo mucaaradka isla markaana uu diidan yahay dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan maalintii shal ahayd magaaladaasi waxaa gaaray wasiirkii hore ee maaliyadda ee maamulka puntland wuxuu eedeen kulun u jeediyey madaxweynaha puntland wuxuu sheegay in wasiirka wuxuuna sheegay wasiirka in xukuumadda madaxweyne deni munduxileedkeeda uu dhammaaday loona baahan yahay in la qabto doorasho hase yeeshee madaxweyne deni ayaa ku adkaysanaya in uu qabto doorasho qof iyo cod ah islamarkaana deegaanada maamulkaasi ay ka dhacdo wasiirka warfaafinta oo maalmo ka hor hadlay wuxuu sheegay in marnaba aysan suurtogal ahayn in puntland Eh, ay ka dhici weyso doorasho qof iyo cod ah, isla markaana ay u diyaarsan yihiin sidii ay doorashadaasi u dhici lahayd baaqiyo kala duwan ayaa loo jeedinayaa dhinacyada isku haya puntland waxaana markaasi eh, loogu baaqayaa inay ka fogaadaan gacanka hadal maadaama siyaasiyiinta mucaaradka ay si weyn u dhaliilsan yihiin xukuumadda madaxweyne deni sidoo kalena madaxweyne deni uu doonayo in uu doorasho qabsado kuwaasi oo qaarkood ururada intooda badan ay raacsiiyeen saciid deni marka laga reebo ururka sida weyn ugu soo horjeedo madaxweyne deni ee markaasi uu hogaamiyo asad ee ururkaasina lagu magacaabo mideeye gabagabada barnaamijka ay soo gaarna waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalmaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeye allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay qur'aanka allah iskala qowlkii weeyaan rabbiga dastuur lagu qaybtamayo qumana weeyaan cadliya dadkana qaabtaa la faray qiyaamo dhibtiisa iyo in baa ka hadlee qabriga qaar baa lagu xuuntamaa qismiyo dhaxal baa ku jira qatliga xaaraansan iyo qurkii gooyo wax dila qofkii dembi weyn ka dhaco qufraanka alliyo baryaha in aan laga quusan karin aayado qeexaa ka mida min qayrilmakduubi iyo ilaa qul acuudiyaal qabow iyo raaxa iyo qayr baa laga kororsadaa qisada waxa soo socdaiyo quruuma hortood wax jiray qab iyo ruux taag isbiday qoomkii nabi nuux ka tegey qaaruun iyo hebel kancaan qorshaha ay sababsadeen hal qodob nama seeganoo dhacdooyin la qeexay oo qur'aanku caddeeyey iyo qaar aan weli moognihiyo qayb baa jira naga dahsoon dhashuna waa qaaliyo qadarin iyo laxawjecliyo qiimay naga mudan yihiin wadnaha qaybtiisa iyo naftay qaarkeed yihiin qur'aanse haddaan la barin jahligu waa qaabdarre qaybaha diintiiyo sharciga tarbiyad qaab loogu fulin shabaab ku qaraabta iyo khawaarij xunbaa heshee qalqaalada sow mar unqool iyo dabin uma galaan waan bislow waxaa kaloo la yidhi ilaahay tiisaa la cuskadaa xumaha waa laga tagaa taranta ubadkaa dashiyo taariikhda islaamka lagu daraa war waxaa kaloo la yidhi israa'iilkuwa u eexdayoo armiga u geeyey markaan aragnay oo eegnay oo dhab dhabu ilaalaynay argagixiso amerikaanku waa aabbihii dhalay oo axmedow ewelba israa'iil argagixiisay ahaa jirte maxay ahayd israa'iil argagix xiisay ahaa jirta maxay aheed aadin unti ibni'aadan elama irboodku socdaas ilaahee abuuri inti awaan ahoo afariidoodku socdaasoona ilaahee abuuri inti islaam caatiyo weerida argagihisu amerikaanu ameerikaanu warmadayo ismaaciise gaaliya kuwii garabka weyn haystay warwareega oo xaafadaha waa ka baqayaan aryaadaha kale maanay war ma haysiine ilaa israa'iil iyo falastiin iyo soomaaliya inta ka dhexaysa buryo biyaa loo kala baxay tiyaatarka waxaa lagu soo gebagabeeye xuskii mawliidka aad iyo aad u tiro badanna waa isugu timid wasiirro badan iyo xildhibaanana waa ka qayb galeen wasiir ku-xigeenka diinta iyo owqaafta shariif saalaxaana hogaamihaayay waxaana leesku raacay dagaalka khawaariijta in dhammaan laga wada qayb galo hadda kalemaanay war maayaalhe hayahaad ku jirtiina maad horuu socotiin warayaantan sidii bisha mawlid u dhalatay wasiirroobow meel uu curibiyo jaannigii waa lalayahay dheheen wadaadadii see waxu jiraan timir laf baa ku jirta buda warya wasiirka khilaawi ka jara marowbabay rabaan inuu la xadreeyo ilaaliyo war wasiirku weli ma masaajidkiis bahisuu ku mashquulsan yahay robow wasiir waaye maxaa ka bedeli kartaa maya aryaadhaha wasiir roobow eh. dariiqaday doonaan ha ahaadaane dhammaan inuu wasiir u yahay sowma oga war kalamaanay eh. hoos kastii hataa maqli jirteen eh. tii ugu darnayd wariyihii tabinaya cayaartii arsenal iyo manchester city ee casaam shawaali intii cayaartii ay socotay ayuu hoos kasii caalami ah soo daayey somalilan hal ixtiraafan ba hoosta ka sii arsenaal khawaarijtaa loo yaqaan miyuu yidhi war khawaarij la qabtay funaanada arsenaal bay wateen war warka waagi dhex gasheene waryihii xasaan shawaali ahay yuhuuddow ku dhammaaday wuxuuna yidhi waxay sheegtaan awood tiro badan waxse kama jiraan fakaana waham waxay sheegtaan ciidan diyaarsan waxba kama jiraan fakaana waham waxay sheegtaan sirdoon xeelad badan waxba kama jiraan fakaana waham waxay sheegtaan teknolojiyad horumartay waxba kama jiraan fakaana waham waxay sheegtaan dhul iyo xuduudo ad adag waxba kama jiraan fakaana waham alam waxay sheegtaan wax kasta oo qurux badan iyo awood kasta waxbase kama jiraan fa kaana waham waham alaa fahimtum ayuu yidhi soomaalidan ka maqli jiray wahba ay saarane yuhuuddiina ma gaarin ow iyaguba ka yimi walkura khadiira hadduu dhihi jiray xalay fa kaana wahamay ka shidneed aryaadhaha ra'iisul wasaaraha israa'iil yuhuud dhintay yaahu xalo wuxuu yidhi inaan dhimayna waa ogayn laakiin sidaan ay bitaydana ku dilaayo inaan u dhimahayna ma ogeyn waxaa naloo geestana foolxumada naloo geestayaa ka xun xataa baranbaray wax qarxaaya noogu soo xireen ciidankayina geeri iyo nolol meel uu ku sugan yahay kama jawaabi karno kuwa herana waxay taraayaan ma ogi haddee anigoo yuhuud dhintay yaahu oo raysal wasaaraha wareeree dadki kale intay joogaan bad buu galay allayle bad galay iyo ceel gumbaoo gundhadaw fariiste war cabdullow nin reer muduga oo wax laga weydiiyey dagaalka yuhuudda lagu qaaday wuxuu yidhi hadda kor anoo gaalkacyo jooga ayaa leeca casuumay markii raashiin nuuc walba ahlaysiiyey oo aan dhargey ayaa ninkii casuumay wuxuu yidhi wax yar dulqaada istakiin baan kuu keenayaaye intan soo boodayaan waxaa idhi walaalkayoo iskiin iska daaye koob biyaa ima noqdo hadda israa'iil oo aa og tahay intay dhib soo geysatay xaba bistoorada nooma noqotay taagan yihiinuu yidhi war cabdulaahi xaynooshoo aan u malaynahay inuu dagaalka yuhuudda ka hadlaayay wuxuu yidhi nimaa diiq u joogay inta subaxdii ku soo kallahayo wuxuu yidhi saaka kadib ma addimi kartid waana amar buuxa ku siiyey sidiiqiina inta hoos fiiriyo wuxuu yidhi waana aqbalay amarkaaga laakiin waa inuu beriyo aniga iguma xirnayn xaafaddana kaligay diiq kama joogo haddaad dhibsatayna saaqaas kuma jiro asbuuc kadib ninkii ayaa mar kale diiqii ku soo laabtay hadana wuxuu yidhi hadda kadib waa inaad u dhawaaqdaa sida doorada kaamana maqli karo cod diiq haddii kale dhogortan kaasii siibi doonaa diiqiina inta cabsado isla markiiba ka tanaasulay codkiisii hore wuxuuna bilaabay inuu sidii dagaagadii u qayliyo u yidhaahdo bil kadib haddana ninkii ayaa diiqii u soo laabtay wuxuuna siiyey amarkii ugu dembeeyey kaasoo ah in laga bilaabo maanta haddii uu kundhali waayo uu qali doono madaxa ka goy doono kadibna diiqii inta ooyo wuxuu ku shallaayey war intaan addimaayay inaan dhintaa ii fiicna war dadka khawaariijtu iska dilaysa iyagoo fafadhiya ayaa diiqaas la mid ah sababtoo ayagoo xarbinaya inay dhintaan sharaf badan aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi haddii niman hanuunsanayn how eh. loo waa hagra eh. haddii niman hanuunsanayn how eh. loo waa hagra war kalamaanay warmahaysiine kulankii golaha amaanka qaramada midoobey waa laga dhex qadeeyey ukuma laga dhex dubay mageel baa lagu qalay ubaa kuwaas xaggee ammaanka yihiin war ma la kala diray war ma facebookyadii baa laga jabsaday walka dhahadareeyey war warkaa ku soo boodinine muddo saddex saacadood oo golaha ammaanka qaramada midoobey ay shirayeen way ku kala tageen waxayna ku heshiin waayeen warkii ay ka soo saari lahaayeen dagaalka falastiin iyo israa'iil maraykankana wuxuu gadaalka riixa ayaa la yidhi in ururka xamaas la cambaareeyo si wadajirana loogu aqoonsado urur argagixiso oo bariga dhexe qaska wada taa kuma heshiin karee nagu kala wada miyaa ka dhacday war taasu tala maahae aan la kala safanna walba maxay ugu heshii waaye aryaadhaha umuurtu waa amar alle ninkaan aqoon hadeer ogay amuurtu waa amar alle ninkaan aqoon war cabdulaw israa'iil waxay ka maraysaa lokala tag hawliyo ninkii tamari yaraaye tololo maxay noqon warwaaqlow israa'iil waxaa kaloo ka maraysaa garan maayo meeluu nafsigu iga soo galay godob iyo cadaawa malaa guriga iyale warbowa israa'iil war baysan hayna hore loo yidhi in aad noogtana kuma naxdid dariigii fi nafsi udulyaal iloobimaaryadhaha anugu yuhud dhintayaa u beriga waxaan dhihi lahay durduro geelbaa ku jabaye damaacina waa xunihaye degkuna waa alla maahuraan eh. dalkana dadaa iskale war walloweyne khawaarijta iyo yuhuuddu waxay ka siman yihiin eh. labaduba dhulaan aanan bay rabaan eh. dad muslina ayaan xaqdarro ku laynayaan warwaaqlow miyaan lagu dhihin durduro geelbaa ku jabaye damaacina waa xunyahaye dabkuna waa lama lamaahuraan dalkaanna dadbaa iskale fariimahaasi iyo xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo